alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu alxaafiظu raximah اllahu tacaala raxmata waasica wuxuu kitaabu yahay طahaarada baabulmiyah biyayowga baabkoodii culimadu qaabka ay kutubtooda haasatan iyaguna sida kutubta fiqiga abwaabta fiqiga lagu tartiibiyey waxay kutubtooda u tartiibiyaan waxay u qeybiyaan daad iyo mucaamala iyo qeybta jinaayaadka iyo xuduudda saddexdaa qeybood qeybta ugu horeysa waa cibaadaadka cibaadaadkii waa taqriiban waxay ka wadan arkaanta shanta cibaadaadkii markii lasii kala qaado salaaddaa u horeysa salaadii markii axkaamteeda lasii dhex galo waxaa axkaamteeda ugu horeeya tahaaro qaadashada sidaas daraaddeed bay waxay ka bilaabeen kitaabu tahaara tahaaradii haddana markii hoos loo sii galo waxaa ugu horeeya wax laga hadlo maxaa lagu dahaaro qaataa maxaa laysku dahiraa si aad salaada u tukado adoo daahira sideedaba maxaa la isku daahiriyaa jawaabtu waxay noqonaysaa asal waxaa u ah waxyaalaha laysku daahiriyo biya halkaasay marka imaanaysaa in loogu hormariyo abwaabta biyaha iyo axkaamtooda lagaga hadlayo waa tartiib marka badiica ah oo aada u xeel dheer oo culimmadu ay kutubtooda ku saleeyaan fiqiga ah iyo taxadiidiga ee iyadana tartiibkaa u taalla ayb kitaabu ahaarati buu kitaabu yahay ahaaradii baabulmiyah biyayowgii iyo axkaamtooda can abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi fi lbaxri fii shani اlbaxri badda arinkeeda nebigu wuxuu ka yidhi huwa baxrigu aahuuru waa midka daahirka waxna daahiriya maauhu biyihiisu aahuuru midka daahirka waxna uu daahiriyo weeye maauhu biyihiisu ama aahuuru midka daahirinta badan weye maauhu biyihiisu ay daahirinta badan yihiin alxilu uu xalaasha yahay meytatuhu baktigiisuna uu xalaasha yahay ahrajahu waxaa soo saaray xadiidkaas alarbacatu afartii ahlu abu dawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja wabnu abi shaybataa soo saaray casmaan ibn abi shayba abubakr ibn abi shayba musanafkiisuu kusoo saaray isaguna wallafdu lafdigan hadda meesha yaalla oo huwa atahuuru maauhu alxilu meytatu lafdigaas lahu ibnu abi shayba u sugnaaday waad garanaysaa marka inay lafdiga ku kala bedelan yihiin lafdigana meesha yaalla marka waa lafdiga ibn abi shayba uu xadiis ku wariyey kuwa kale wax yarbay kaga gedsanan karaan mana qaarna waafaqsany wasaxaxahu xadiidka waxaa saxiixiyey oo sheegay inuu sugan yaho saxiix yahay ibnu khusayma muxamed ibnu khusayma imaam اlama fii saxiixihi wtirmidi abu ciisa tirmidi wuxuu yihi xasanu saxiix way wa rawaahu waxaa wariyey sidoo kale maalikun baa wariyey muwaiisuu ka wariyey washaaficiyu shaaficina wuu wariyey isaguna fium fii kitaabihi lum buu ka wariyey wa axmed baa wariyey isagana fi lmusnad waa afartii aimada ahayd saddexdii aimada madhila saddexdooduba xadiidka way wariyeenoo kutubtooday ku wariyeen waxaa kaloo xadiidka soo saaray alimaamu daarimi fi sunan daara qutni baa isagana sunankiisa ku saaray eyrkoodna way soo saareen xadiidka ummuhaadka iyo dawaawiinta sunnada intooda badan way qorayaan xadiis ragga saxiixiyey oo uu sheegay waxaa iyaguna sidoo kale saxiixiyey alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah sida uu tirmidi ka soo guuriyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu mundir khaaabi taxaawi ibnu manda ibnu xasm albayhaqi cabdulxaq alishbiili alimaam albagawi ibnu اlasiir ibnu lmunaqin shawkani sancaani ibnu taymiya ibnu daqiiq alciid ibnu اlqayim ibnu اlkaiir annawawi ibnu xajar mucaasiriinta sheekh axmed shaakir iyo muxadis اlalbani raggaas muxadisiinta ee xufaadda ah dhammaantood waxay isku raacsan yihiin xadiidkaas inuu sugan yahay oo sanad ahaanna uu sugan yahay dhanka kale marka la marana sidoo kale wuxuu leeyahay xadiidku shaahid buu leyahy xadiid kale u min xadiii jaabir bn cabdilah xadii kaloo jaabir laga warinayo oo la macno ah a jira axmed baa soo saaray xadiidka shaahidkaa ibnu maaja daara quطni ibnu khusayme ibn xibaan iyo xaakim waxaana saxiixiyey shaahidka ibn xibaan bal xaafid abu caliy ibnu sakan wuxuu yihi asaxu maa ruwiya fi lbaab w xadiidka jaabir saas daraaddeed ba ibnu mulaqin uu kitaabkiisa isaga hormariyey kan abu hurer ka hormariya xadiiku marka shawaahid kaloo fara badan buu leey xadiidka dhanka marka sugnaanta marka la yidhaahdo ma sugan yahay hadal kama jiro waa inuu sugan yahay lanna xufaadaasoo dhan baa isku raacday xadiidku inuu sugan yahay ayib taasi waa intaa midda labaad waxa weeye xadiidku wuxuu leeyahay sabab uu ku yimid sabab uu ku yimid baa jirta sababtuna waxa weeye sida uu abu hurayre leeyahay nin baa nebiga u yimid sal ly wasalam jaءa rajulu ila rasuuli illahi sal lay aslam markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah innaa narkabu albaxra wanaxmilu macana alqaliila min almaa nebi allow baddaan fuulnaa oon ku safarnaa wax yaroo biyo ana waan qaadannaa fa in tawada'naa bihi biyaha yar haddaan ku weysaysanno catishnaa waan oomaynaa oo cabitaan ahaan baan biyihii yaraa ugu baahanna afa natawada'u ma ku weysaysanaa min maa'i albaxri badda biyaheeda ma ka weysaysanaa oma ku weyse qaadan karna markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam huwa ahahuuru maauhu alxilu maytatuhu ah. meeshii laga sugayay inuu yidhaahdo haa ilaa waxau yidhi soo maa ma ku weyse qaadan karnaa biyaha badda waxaa ku filayd inuu yidhaahdo haa laakiin nebigu sal lay wasalam wuxuu isticmaalay cibaaro ka daliiqsanoo ka xeel dheer haa huwa ahahuuru maauhu weliba ziyaada ugu daraysaanutegi doon ayb marka xadiidku sababtaasuu leeyahy saxaabadu yani ishkaal baa ka galay leanna biyaha baddu biyaha webiga iyo biyaha ceelasha iyo biyahan macaan dhadhankay kaga gedisan yihi urkana waa kaga gedisan yihi biyahan caadigay markay isticmaali jireen badda hadday galeen waxay u qaateen ur biyahani kuwii hore la dhadhanna ma ah marka labaadna la ur ma ah kuwii aynu ku weysaysan jirnay xukumkoodiio kale miyay leeyihiin mise iyagu waa ka gedisan yihiinoo bahaaro ma galaan taasaa keentay su-aasha keentay nabiguna salawatu rabbi waslamu aleyh ishkaalkan waa saaray oo waa u jawaabay saxaabiga ridwaanulahi caleyh ayib xadiidkan makaano saruu leeyahy aad bay culimmadu u ammaanaan alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi waxaa ka sugan inuu yidhi hada alxadiiu nisfu cilmi ahaara cilmiga ahaarada laba meelood marka loo qaybiyo meel ka mida ah, waa xadiidkanuu yidhi sidoo kaleeto ashaykhu zarqani fii sharxi lmuwa wuxuu leeyahay hada alxadiiu aslun min usuuli lislaam xadiidkani waa asal ka mida usuusha islaamka talaqathu lummatu bilqabuul ummadduna way kala qaadatay oo way kala guddoontay wa tadaawalathu fuqahaau lamsaar buui culimmada gobollada iyo fuqahada waddamada kala joogana ayaguna way isu dhidhiibeenoo way kala qaateen fii saa'iri alacsaari fii jamiici alaqtaar zamanadoo dhan iyo meel kasta qutri kasta jiha kasta dhinac kasta culimmadu waa aqbaleen xadiidkaas wa rawaahu alaimatu lkibaar buu xadiidku marka waa xadiis cadiima macnihiisa iyo waxuu faa'iideynayo aad uu u macnaha xagga xadiidka matnigiisa markaan dib ugu noqonno wuxuu yidhi huwa ahuuru aahuur oo da'da la kordhigo sidaasaa sax aلطuhuuru la dhihi maayo dada la godi maayo lanna bifatxi ta waa master macnihiisuna waxa weeye ismun ismu maa yutaaharu bihi waxa lagu dahaaro qaato ama nijaasada laysaga zuulinayo ama lagu weysaysanayo ama lagu qabaysanayo ayaa la yidhaahdaa alطahuur taasuu magac u yahay haddaad da godoo tidhaahdo aلطuhuur macnuhu waa kaa hallaabay walow ay leeyihiin siiba weyhi culimmada luqadu mayna sheegin aduhuuru ta'da la godo haddana culimmada qaar baa waxay leeyihiin luqada haddii ta'da la godo waxay noqonaysaa ficilkii ficil bay kaa noqon oo waxay noqonaysaa yani tatahara uhuuran dhahaaro qaadashay noqonaysa macnuhu marka wuxuu noqonayaa huwa ahuuru huwa biyihii yani baddii aلطuhuuru waa dahaaro qaadasho waa ficil soo ma macnaha sax buu noqonaya marka sax ma noqonayo aلطahuur waa mid wax daahiriya oo lagu dahaaro qaato waay saasuu noqonaya macnaha waxay la mid tahay oo kale alwuduu wاlwaduu alwaduu oo wowda la kor dhigo macnaheedu waxa weeye waa biyaha lagu weysaysto alwuduu oo wowda la godana waa weyse qaadashada lafteedii wey waa ficilkii soma marka alwuduu haddaad dahdo adoo biyihii u jeeda waad qaldanta laabudda waawda waa inaad kor dhigto alwadu aahuur alwadu saas wey macnaha ayib taasi waa mid taa haddaan ka soo gudubno jumlada dambe xadiidka alxilu maytatuhu buu inay maytatuhu damiirkeedu badduu u noqonaya sooma meytida badda waxaa laga wadaa meytada badda maa maata fiihi min dawaabihi mima laa yaciishu ilaa fiihi haaliban waa xayawaanaadka badda ku dhex nool oo inta badan biyo mooye aan meel kale ku noolaanin saasaa laga wadaa saas daraaddeed buu damiirku faa'iideynaya meytatulbaxri bimacnaa waxa weeyaan waa xayawaanaadka ku dhex noolaada oo noloshooda intooda badan meelaan biyo ahayn aan ku noolayn kuwaasaa laga wadaa ee lagama wado kuwa berriga ku nool oo intay biyaha ku dhexdhaceen oo badda ku dhaceen ku bakti maytatulbaxri maaha kaas maytatulbaxri maaha maytatulbaxri waa xayawaan ku dhex nool oo markaa ku baktay wey macnaha saasa iyadana laga wadaa <clears throat> intaa markaa halkaa kaga soo gudubno xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo waxyaalaha laga faa'idaysan ama fiqiga laga qaadan yani wax way ka mid ah biyaha baddu inay daahir yihiin si mutlaqoon kala qaad lahayn iyadoon la kala qaadin inay daahir yihiin lafahoodana daahir u yihiin mutahhirna yihiinoo shay kastoo lagu daahiriyo ay daahirinayaan haddii lagu qabaystana xadadkii weynaa ay kaa daahirin haddaad ku weysaysatana xadadkii yaraa ay kaa rafcin nijaasadana lagu dhaqi inay daahir mutahira yihiin buu xadiisku tusaya saas man waana mas'ale laysla ogol yahayo khilaaf shaadaa ku jira oon muctabar ahayn khilaaaan muctabaran wax ka soo qaad lahayn baa ku jira caamatu ahlicilmi saasay qabaan biyaha baddu inay daahir yihiin xadiidkana nasku ah ayb masaladu waa taa culimada qaarkood waxay ka qaateen xadiidka cadamu wujuubi xamli ilmaai ilkaafi ruuxu markuu safar yahay inayna laasim ku ahayn biyuhu ku dahaaro qaadan lahaa inuu qaato xataa hadduu qaadi karo biyuhu weyse ugu baahnaa ama hadhow qabiis ugu baahan doono inuu qaato laasim kuma ah bay leeyihi bal yakfi inaad ruksada iska qaadato meesha aad maraysa haddii ay kugu qabato oo dahaaro u baahato biyana aad weydo caradii baad isticmaali laazim kuguma aha inaad biyo tun ka saarato ama gaadiid ka saarato allahuma haddaad cabitaan iyo cunto karsi iyo daruuraad iyo xaajaad kale u qaadanaysa meesheeda way laakiin lagugu laazimin maayo lagu dhihi maayo biyahaad ku dahaaro qaadan lahayd qaado markaad safrayso taana waa laga faa'idaysan bay leeyihiin culimmadu waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysan waa jumladiisa ugu dambayse in xayawaanaadka badda dhammaantood ay xalaal yihiin oy mubaax yihiin oo la cuni karo oo yani waxa weyaan iibkoodu bannaan yahay iyo isticmaalkoodu ayagoon la kala qaadin calaa ayi suuratin kaana xayawaankaasi sawirkuu dooni ha yeesho bini aadan ha u ekaado doofaar ha u ekaado ey ha u ekaado wuxuu dooni ha ahaado libaax ha u ekaado marba hadduu biyo uun ku dhex nool yahay suuraduu dooniba ha noqdee haddaad ugaadhsato waad cuni haddaad isagoo bad ku baktiye badda aad heshana waad cuni sidii dooniba ha u yaalla adiga laguma dirin sidaana waxaa ku tegey oo madhabkaa qaba labada imaam imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo imaam maalik imaamu shaafici iyo maali maalik iyo shaafici waxay mareen xayawaanaadka badda ku jira siday dooniba ha noqdeene baktigoodu inuu bannaan yahay haddii la waarsadana dee kaba sexa jiro man ayib waxay daliishadeen inaan la kala qaadaynin qur-aanka alla subxana wa tacala wuxuu ihi uxilla lakum sayd lbaxri wa acaamuh sooma waxaa laydiin xalaaleeyey ugaadha badda waa noolaha ku jira markaad ugaadhsataan wa acaamuhu cuntadiisana waa laydin xalaaleeyey wa acaamudaa qaar mufsiriinta ka mid ah waxay ku fasiraya wixii ku dhex daktiyey oo aan kaaga baahnayn inaad dabato ee isagoo iska diyaarsanoo sabaynhayo una iska cunto qaar baa ku fasiraya marka lama kala qaadin qur-aanku markuu yidhi badda waxa ku dhex nool iyo biyaha waad ugaadhan kartaano waad cuni kartaano waa laydiin xalaaleeyey qur-aanku ma kala qaadin suuro uu yahay ma sheegin si caamuu qur-aanku u sheegay ruuxii yidhaahda qaar suuro gooniyale baan la ogolayn calayhi bidaliil daliilkii mukhasiska waa inuu keeno walaa daliila huna taas waa mid midda labaaday daliishadeen labada imaam waxa weeye xadiid aan u tegi doonno min xadiidi ibni cumar toban xadiid kadib uu inoo imaan doona insha allahu tacala nabigu yuri sal lay waslam uxilat lanaa maytataani wadamaan waxaa naloo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig faama almaytataani faaljaraadu waalxuut labada baktiya naloo xalaaleeyey waa ayaxa iyo xuutka xuutku waa mallayga badda nabigu marka ma kala qaaday salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka axmed ibnaaja waa soo saaray waan u tegi insha allahu tacala ayb aayadda iyo xadiidkaas iyo cumuumka xadiidkan alxillu maytatuhu bay isku darsadeen imaamu maalig iyo shaafici oo waxay yidhaahdeen xayawaanaadka badda ku nool oo dhan waa la cuni karayaa iyadoon la kala qaadin sidaa waxaa khilaafay abu xaniifa oo wuxuu isagu yidhi wixii biyaha ku nool laakiin suuradiisu ay tahay xayawaanka beriga ku nool la cuni maayo maalan wax bini aadam u eg baa meesha laga hel culhi la cuni maayo abeeso wax u eg baa meesha loogu tegay buui oo biyihii lagala soo baxay maadaama xayawaan beriga ku nool ay suunadiisii leedahay kaana aan beriga lagu cunin la cuni maayo buui maalan xayawaan ey u eg baa meeshii lagala soo baxay doosaar baaba lagala soo baxay la cuni maayo buu le ah, halkaas abu xaniifa maraya waana ra'yi laga xoog badan yahay alimaamu axmed caleyh raxmat ullah isaguna wuxuu ka soo reebo yidhi lama cuni karo baalkan la yidhaahdo difdaca adifdac raha raha bad wuxuu ku noolyaa biyaha sooma lama cuni karo iyo abeesooyinka iyagana iyo bahalkan la yidhaahdo muxuu ahay yaxaaska eh, atimsaax labada hore oo bahalkan la yidhaahdo difdaca raha iyo abeesooyinka wuxuu u diido o u soo reebay wuxuu leeyahay waa min almustakbahaat waxyaalihii cunidooda ay carabtu ay qurunsan jirtay bay ka mid tahay saas daraaddeed waa qurun buu leeyahay wax naftuba ayba maarata la cuni karaba maaha khabaais bay ka mid tahay buui amaa timsaaxa oo yaxaaska isaga wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay mici uu ku ugaadhsado xadiidkii marka wuxuu gelinayaa nebigu wuxuu xarimay akla kulli dii naabin min asibaac laakiin meesha waxaa taalla min asibaac sibacda maxaa la yidhahda sibacda kuwa biyaha ku nool lama dhaho maxaa la dhahaa duurka kuwa nool baa la dhaha kuwa duurka joogaa sibac la yidhahdaye kuwa badda ku nool sibac lama yidhaahdo wabitaali ra'yiga labadaa imaamba waa laga xoog badan waxaa xoog badan wax alla wixii biyo ku nooloon berri ku noolayn siduu dooniba ha u ekaadee haddaad hesho cun waa xalaal saasay macana ra'yigaasaa xoog badan min xayu daliil isagaa xoog badan ayib adoon kala qaadin allahuma wixii uun bini aadamku tajribe ahaan uu ku ogaado inuu sun leeyahay oo dhibaato uun darar caafimaadka bini aadamka u geysanayo mooyaane laakiin aslaan wasan xayawaanaadkaasina waa xayawaanaadka ama biyo mooye meel kale kuma noolaadaan ama bannaankana waa ku noolaan karaan laakiin noloshooda inteeda badan biyahay u badantah kuwa biyaha badda ku nool harooyinka kuwa ku nool webiyada kuwa ku nool kulli waa wada baxri wa maraj albaxrayni hada cadbun furaatun wa hada milxun ujaaj kuwa macaanna baxri waa la yidhaahdaa kuwa dhanaanna baxri waa la yidhahdaa soma marka kala qaad male adig biyo uun inay u badan tahay noloshiisa hubsa un macnaha ayb sidaasaa raajixa licumuumi annusuus ayib waxaa inoo hadhay inaynu ishaarno intaynan xadiidka ka gudbin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh su-aasha la weydiiyey iyo jawaabta uu bixiyey way kala badan tahay su-aasha la weydiiyey maxay ahay biyaha badda ma ku weysiisan karnaa soo maya jawaabta waxaa ku filayd inuu yidhaahdo huwa ahahuuru maauhu soo ma laakiin nebigu waa u siyaadiyo wuxuu ugu daray baktigiisu xataa waa waa xalaal buu soo ma taasi waxay culimmadu yidhaahdaan waa min maxaasini اlfatwa bay yidhahdaan mufutiya fatwada wanaaggeeda waxaa ka mida sida ibn carabi uu leeyahay ibn اlcarabi an yujaءa fi اljawaabi biakara mima su'ila canhu markii wax lagu weydiiyo intii lagu weydiiyey jawaabteeda inaadan ku gaabsanina aad wax ugu siyaadiso od wax ugu darto ayb tatmiima lilfaa'ida wa ifaadatan licilmin hayri mas-uulin canhu faa'iidadana u dhammaystir cilmi uusan ku weydiinina si khaasatan hadduu calaaqaba la leeyahy ah, maxaad adigu ugu baqayna ilahay baa ku dhibay udhib saas ah, ah, way macnaha marka wuxuu leeyahay takalluf ma ah hadal badni ma ah hadal badni ma ah war hal mid baaban ku weydiiye warkan kale faraha badan maxaabaa kuu geystay la dhihi maayo leanna waa cilmiyo kulamaa uu bataba khayr wey sooma ziyaado khayr wa marka badintaa nabigu uu u kordhiyey salawatu rabbi waslamu caleyh khaasatan su-aasha horey calaaqa la leedahayo haddiiba biyihii badda uu ka shakiyey ninkani baktigii badda inuu ka shakiya soo kama sii xajir ya soo uma baahno marka in loo caddeeyo in loo caddeeyo u baahay saasay ayib dhibaato marka male haddaad jawaabta waxoogaa faahfaahin dheeraada iyo cilmi siyaada iyo u raaciso ardayga iyo saa'ilka wax dhiba ma saas maalaa yacni kumada kicin macana nabiyullaahi muusa alayhi salaatu wasalaam fii suurati taaha muxuu alle ku yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa tan gacantaada midigtaa ku jirta maxay tahay muusow baa layidhi muxuu yidhi qaala hiya casaaya waa ushaydii intaasaa ku fila jawaabta sooma leanna waxaa la weydiiyey maxaa gacantaada midigtaa ku jira waa ushaydii baa ku filan sooma atawaka'u calayha wa ahushu biha calaa hanabi waliya fiiha maaaribu ukhra laceebba hadalkaas waan cuskadaayo waan ku taagsadaa adrhigana abqadiyo caleentaan ugu daarsadaa dana kaleetana waan kaleeyaha waan ku qabsadaa ya waxay yidhahdaan nabiyulaahi muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaystay bay dhahaan khidaabkaa ilaahay uu la khidaabahayo haddee waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala le hadalkiisa wax lagu sii waxoogaa lagu sii lugfidsado maaha saas wey macnaha marka ceeb maaha su-aashii wixii lagu weydiiyey inaad wax ku dartahay ceeb maaha saas way macana bal waa yani waxa weye ziyaadatu faa'ida wey macnaha sidaas weeyaan ayib وعn abi سacيidi الkhdri radي الlahu canhu qaal abu saciidin اlkhudri waxaa laga warinayaa inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ina almaaa biyihi طahuurun waa kuwo iyaguna طaahira waxna طaahiriya laa yunajisuhu ma nijaaseeyo biyaha shayun waxba ma nijaaseeyo shayun waxna wuxuu dooni ha noqdo akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka oo wariyey ahalaaatu saddexdii waa saddexdee ahlu sunan maa cada bnu maaja sooma ibn maaja wixii ka soo haray saddexdii kale wasaxaxahu waxaa saxiixiyey buu yihi xadiidka axmedu axmed baa saxiixiyey alimaamu axmed caleyhi raxmat baa saxiixiyey saddexda waxaa la wariyey xadiidka oo isaguna soo saaray alimaamu shaafici fi lum ibni abi shayba fi lmusanaf axmed fi lmusnad abu daawuudin ayaalisi fii musnadihi daara quطni fi sunan albagawi fi sharxi sunna bayhaqi fii sunanihi طaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar ibn xasmi fi lmuxalla ibnu jaaruud fi lmuntaqa iyo keyrkood yani masaadirta xadiidka in badanoo ka mid a ah, ku yimid oo kusoo arooray axmed baa saxiixiyey buu ina yidhi kadalika waxaa kaloo xadiidkan saxiixiyey yaxya bnu maciin saaxibu axmed ibnu xasm alimaam abu cabdillaahi alxaakim ibn bayic ibn lbayic alimaam albagawi ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu taymiya axmed shaakir ashaykh alalbani wa xasanahu tirmidi waayruhu culimadaasoo dhanna waxay xukumeen xadiidkani inuu yahay xadiid sugan oo saxiix ayb wuxuu leeyahay xadiidkani sidoo kale shaahid oo uu warinayo sahl ibni sacdin isaacidi waxaa soo saaray qaasim ibnu asbaq ibni xasmi baa isaga ka wariyey oo ariiqiisa ku wariyey ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan alfasi isaguna wuxuu leeyahay waa xasan ariiqa kale bal wuxuu leeyahay alqaasim ibnu asbaq axsanu shayin fii bi'ri budaaca waa xadiidka xadiidka ugu fiican ee la wariyey baabkani waa xadiidkaa sahl ibnu saacad saas ibnu mulaqin kitaabkiisa tuxfat lmuxtaajka wuxuu hormariyey xadiidka abu saciid iyo xadiidka sahl kan sahl buu hormariyey le isaga ka xoog badan almuhim xadiidka waa xadii sugan xadiidku waa xadiid sugan oo saxiixa ayib shawaahidna leh xadiidkan sidoo kale sabab uu ku yimid baa jira sabab buu leeyahy isagana xadiidkani wuxuu isaguna jawaab u yahay su-aal nabiga la weydiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidii kii horeo kale abu saciidin alkhudri baa wuxuu yidhi qiila lirasuuli illahi sal lay wasalam nebiga waxaa lagu yidhi anatawada'u min bi'ri budaaca ceelka budaaca la yidhaahdo nebiyow ma ka weysaysanaa biyihiisa ma ka weyse qaadan karnaa wahiya birun yuطraxu fiiha alxiyadu walaxmu اlkilaabi wاnnatnu waa ceel lagu ridoo lagu tuuro maryaha ay dumarku dhiigga caadada iska mariyaan ah, maryahaas iyo qashinkaa lagu ridaa waxaa kaloo lagu ridaa walaxmu lkilaabi eyda hilibkeedana waa lagu ridaa waxaa kaloo isagana lagu ridaa wanatnu waxyaalaha urahaya waa qashinqub ceelka biyihiisa noocaasa waa goof biyo ku jiraan ceelka noocaasa biyihiisa ma ka weysaysanaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam ina almaaa ahuurun laa yunajisuhu shay ka weysaysta madhinogow ka weysaysta iyo ha ka weysaysanina jawaabta ma noqonine hadal ka guda weyn buu nabigu bixiyey salawatu rabbi waslamu caleyh oo caam ah saasayna ahaan jirtay nebiga salawatu rabbi waslaamu aleyh hadyigiisa liannahu uutiya jawaamic alkelim salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ah, ilaahay baa wuxuu siiyey fasaaxada wuxuu ka siiyey kelimo kooban oo xuruufteeda iska uruursan tahay laakiin macnaheedu aada u ballaarhaya ah, waa kii nabiga sal lay sl so garanaysaan rasuulka waxaa la weydiiyey rajul yuqaatilu xamiya wa rajul yuqaatilu shajaaca wa rajul yuqaatilu yudkar wa rajul wa rajul ayu dalika fi sabiil lah sal muxuu yidhi nebigu kaasaa amuusa dhina muxuu yidhi man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiil اllah waa war caama sooma kaasoo kale wa jawaabaha nebigu sal lay sl sas ma badanta kii horena nacam xadiiskii hore muuse ku jawaabine hadal caamuu ku jawaabay sooma lanna tashriic wa hadalkan caamkaa tashriic iyo axkaam buu faa'iideyn uusan jawaabta gaabanin faa'iideynayn saasuu nebigu aha salawatu rabbi wasalam alayh ayb riwaayo kale lafdiga abu daawuud iyo axmed ay soo saareen waxa weeye nebiga sal lay slam waxaa lagu yidhi inahu yustaqaa laka min bi'ri budaaca ceelka budaaca nebigo lagaa soo waraabiyaa oo biyahaada cabtaba ceelkanaa laga keenaa ayb wa hiya bi'run waa ceel oo yulqaa fiiha lagu rido luxuumu lkilaabi eyda hilibkooda waalmaxaayidi maxaayidka iyo yani waxa xiyadku waa isku mid karmaha iyo maryaha ay dumarku dhiigga caadada isaga dhigaan oo isaga tiraan kaana waa lagu ridaa wa cadiru nnaasi iyo dadka saxaradooda xaaka iyo saxarada ayadana waa lagu ridaa ma ka weysaysanaa baa ceelka noocaasi qashinkaasi waxaas ku jiraan markaasaa rasuulku wuxu uri sal lay aslam ina almaaa tahuurun laa yunajisu shay ayb xadiiska marka sababtaasuu ku yimid oo su-aashaan ceelkaa biri mudaaca nabiga laga weydiiyey ayuu kaga jawaabay rasuulku salawatu rabbi waslamu aleyh waxaan u malayn inay faa'iido tahay bal biri mudaaca inaynu waxay dib ugu noqono biri mudaaca maxaad ahayd isweydiinno bal si aan u tasawurno ceelkani intee buu la ekaa masaaxadiisu dherarkiisa iyo ballaciisa abu daawuud fii sunanihi alimaam abu daawuud wuxuu leeyahay samictu qutaybata bna saciid qutaybat bni saciid baan maqlay waa sheekhiisii sheekhu sit oo leh sa'altu qayima bi'ri budaacata can cumqiha waxaan weydiiyey qayimko waa ruuxa mas-uulka ka a ah meesha ninkii u taagnaa ceelka ee furuhiisa hayee mas-uulka ka ahaa ayaan weydiiyey buu yidhi can cumqihaa ceelka cumqigiisa iyo salkiisu intuu jiro hoos marka la aado intee buu jiraabaan markaasa wuxuu ibuhi aru maa yakunu fiiha almaau ila alcaana marka ugu badane biyihiisu ugu badan yihiin waxuu gaadhaa buu ihi meesha timaha hoose gumeerka sooma meesha timaha hoose bini aadam ku yaallo halkaasay biyihiisu soo gaadhaan ruux markuu isdhex taago waa markuu ugu biyo badan yahay ayb waxaan idhi buu ihi faidaa naasa markuu nusqaamo oo biyuhu hoos u dhacaan oo xilliga abaaraha ah halkee bay gaadhaan ba b markaasaa wuxuu yihi duuna alcawrati cawrada wax yarka hoos cawrada hoosteeda midii hore samuusan dhihin kumeerkiiyo meesha timuhu ku yaallaan buu soo gaadhayaa markuu buuxo markuu hoosu dhacana cawradu wax yar hoos uga dhacaya cawradu macnaa waxa waa xubinka tarankii meeshuu ku yaalla waay meeshaasoo wax yar ka hoos marayaa buu saasuu iigu sheegay buuhi ninkii meesha hayey sida abu daawuud waxaa ii sheegay buu sheekhaygii qutayba abu daawuud laftiisaaba ceelkii tegey boo isaguna cabiray abu daawuud wuxuu yidhi waqadartu ana bi'ra budaaca aniga laftayda waxaan soo qadaroon soo qiyaasay buu idhi ceelka la yidhahdo budaaca biridaa'iyi go-aygaan ku qadaray bui on ku qiyaasay madadtuhu calayha ceelka korkiisaan ku fidiyey gu'i saasaan ugu fidiyey buui ayb uma daractuhu markaasaan dhudhumiyey rag dhudhuminaya gu'i waceel korkiisa ku fidiyey buu dhudhunkiisa u qaatay faidaa carduhaa sittatu adruc buu idhi ceelka balliciisu wuxuu noqday buu idhi lix dhudhun ayb wa sa'altu aladii fataxa lii waxaan weydiiyey buu idhi ninkii ii furay baabal bustaani beerta uu ceelku ku dhex yaallo iriddeeda ninkii ii furay iga furay ayaan weydiiyey buu yidhi ayib oo fa adhalanii ilayhi isoo geliyo meesha yani i ayaan waxaan weydiiyey buu ihi hal uyira binaauha cama kaanat calayh dhismihii ceelkani uu horay u lahaan jiray wax miyaa laga bedelay baan ihi buui ma sidii nebigu ku ogaa oo weligii sidan uu ahaa miya bise gadaal waxbaa laga bedelay saasaan weydiiyey buui markaasaa wuxuu ihi buui la maya waxba lagama bedelay wax laga bedelay male sidiisii weyaan buui manaa ceelkani wara'aytu fiiha waxaan ku arkay buui ceelkaa dhexdiisa abu daawuud baa wuxuu odhanaya waxaan ku dhex arkay wara'aytu fiiha waxaan ku arkay maaan biyo oo mutahayira lowni midabkoodu isbedelay biyo midabkoodu bedelan yihiin baa ceelka markaa ku jiray buui abu daawuud abu daawuud waa waktigee waa qarnigee waa qarnigii saddexaad taqriiban waxaa kasoo wareegtay laba boqol iyo ziyaado sanaa markaa ka soo wareegtay eenka markuu cabirayo wuxuu hubsaday oo markaa ninkii mas-uulka aha ka hubiyey ilaa muddada inaan ceelka waxba laga bedelna sidii uu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh ku ogaa wakhtigiisii u ahaa sidii inuu yahay buu macnaha ayuu xaqiijiyey ayib maxaan haynaa marka maxaan haynaa ceelka dherarkiisa waa intee waa ilaa gumeedka soo ma ayib markuu hoos yara dhacana wax yar cawradu ka hoos maray ballaciisuna waa inte waa lix dhudhun waxaad u badashaan mid kale u badela marka almaqaayiis alcasriya marka loo bedelo lixda dhudhun waa meeqa mitir haway maryooleydii ragg xabiri jir waa saddex mitir sooma leanna dhudhunka bini aadamka dhudhunkiisu dhexdhexaadka yahay waa nis mitir wa sooma kuwa gacmaha gaaban maaha kuwa aad u dheer dheerna maaha kuwa dhexdhexaadka laga cabiraya waa nis mitir halkan waxaa inoo soo baxay ceelka ballaciisu wuxuu ahaa saddex mitir soma waxaad qaadataa mitirko haddana waxaad cabirtaa ruux dherarkiisu dhexdhexaad yahay laga soo bilaabo ciribtiisa ilaa gumeerkiisa meeshay tiimuhu ku yaallaan iyadana cabir ya waa hal mitir wey iyadana iyaduna waa hal mitir dadka aniga leegleeg waa hal mitir ayib markay hoos u yara dhacdana waxay tegaysaa ilaa sideean centimitr ilaa sideean centimitr wuxuu soo baxayaa marka ceelku dherarkiisu markuu buuxana dherarkiisu waa hal mitir ballaciisuna waa saddex mitir markuu hoos u dhacana dherarkiisuna waa sideean centimitr ballaciisuna waa intii waa saddex mitr biri budaaca warkiisu waa kaa ceelkii nooca ahaa sentimitir markaad iskuweera ku dhufato marka horena taqriban saddex boqoloo sentimitir iskuweer inuu yaanu malaynaya markan dambena laba boqol afar laba boqol iyo afartan meela inuu yaanu malaynaya taqriban sentimitir iskuweer ayib ka imow ceelkaasi marka sidaasa ee qiyaastaas ah biyaha ku jiraayay oo haddana qashinka lagu ridahay yani waxa wey xaydkii iyo dhiiggii lagu ridahayo waa nijaas saan utagi doona oo eyga hilibkiisa lagu ridahayo oo saxaradii lagu ridahayo oo wixii urahayay lagu ridahayo biyaha noocaasa marka nebiga la weydiiya ceelka noocaasa biyihiisa nebigu wuxu yh sl lay waslam ina almaaa ahuurun laa yunajisuhu shay warkaasi macadiya ayib bal taana intaan kaga gudubno waa ceelka biiri budaaca iyo siduu ah waxayar xadiidka haddaan dib ugu noqonno alfaadiisa waan u tegi axkaamta laga faa'idaysanaye xiyabka oo xadiidka ku aroortay su-aasha hore sababta alxiyad oo xada la hoos dhigo yadana la kor dhigo waxaa la yidhaahdaa alkhiraq alatii yastadfiru biha annisaa waa maryaha googo ah karmaha yaryarka ah ee dumarku ay isaga dhigaan dhiigga caadada ayaa xiyad la yidhaahdaa waa jamac mufradkeeduna muxuu noqdaa mufradkeeduna wuxuu noqdaa xiida xiida oo xada la hoos dhigo waa mufradka taasi waa midda ta labaadi waxa weeye annatmu oo xadiidka kusoo soo aroortay waa shay ka mid a ah ama usuuliga ah kelimada shayun shay cilmiga usuululfiqiga marka loo noqdo waxaa la yidhahdaa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa la yidhahdaa min siyaq alcumuum bay ka mid tahay ah, shayun waa nakira maxaa ka horeeya laa yunajisuhu nafyi baa ka horeeya soo ma nakirada haddii nafyi ka hormarana cinda alusuuliyiina min siyaqi alcumuum bay ka mid tahay warkaana macnihiisu waxa weeye sidii adigoo lagu yidhi oo kale weye biyuhu waa daahir mutahir ah wax nijaaseeyana ma jiro wuxuu dooniba ha noqde ah, ha kala qaadin shay-un shay kasta wuxuu dooni ha noqde wax nijaaseeye maba jiran yani cumuumkaasaa laga faaidaysanayaa shayinta shayinta macna ayib taa markaan intaa kaga soo gudubno aanu nimaadna xadiidka iyo maxaa laga faa'idaysanayaa xadiidkani wuxuu ku tusayaa biyaha asal ahaan inay dahaaradu asal u tahay biyaha ama kuwa badda ha noqdeen kuwa cirka ha noqdeen kuwa ceelasha ha noqdeen kuwa meel kale ku jira asalkoodu meel kale kasoo jeeda ha noqdeen biyaha asal waxaa u inay daahir yihiin waxna daahirinayaan waxaa kaloon ka faa'iidaysanay xadiidka biyaha wax nijaaseeya ma jiro ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene maba nijaasoobaan xadiisku miyuu kala qaaday kuwo yar iyo kuwo badan ya maya ah, maba nijaasoobaan buu ihi biyuhu sidaas daraaddeed waxaan u tegi doonnaa haddii la yidhahdo biyahani way nijaasoobeen waa in daliil la helo odhanaya biyahani waa nijaas laanna xadiiskani muxuu inoo sheegay biyo oo dhan ha yaraadeen ha badnaadeene waa daahir mana nijaasoobaan wax nijaasayn kara ma jiro waa inaan helno marka wixii aan nijaas dhahayno daliil kale u helno haddaan u weyno wax daliiloo sheegaya biyahan inay nijaasoobeen xadiidkan cumuumkiisaan fadhiisanayna waxaan leenahay biyoo dhan waa daahir wixii daliil loo waayo nijaasanimadiisa sheegaya xadiidkan cumuumkiisaa faa'iideynayo waa daahir baan dhahayn soma xadiiska cumuumkiisa saasuu faa'iideynayaa iyadoon la kala qaadin biyaha yar iyo biyaha badan oo macnuhu waxa weeye biyaha ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen hadday nijaasa ku dhacdo adoon kala qaadin kuwo yar iyo kuwo badan hadday nijaasa ku dhacdo nijaasadiina ayna biyihii bedelin urkoodii iyo dhadhankoodii iyo muxuu ahaayey midabkoodii midna ma bedelin biyahaasi xadiiskani wuxuu inoo sheegaya inay daahir yihiin ha yaraadeen ha badnaadeen xaggeen ka qaadanay inay daahir yihiin leanna nebigu muxuu yidhi ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay cumuumkaasa inoo faaideynaya biyo yar biyo badan iyadoon la kala qaaday sidaa inay adig tahay iyadoon biyaha la kala qaadin biyuhu inay isbedelaan mooye inay nijaaso ku dhacday aynan la nijaasoobaynin waxaa ku tegey culimo badan waa madhabka imaamu maalik caleyh raxmat ullah fii riwaayati almadaniyiina canhu madaniyiintaasaa ka wariyey ibnu cabdilbar baana rajaxay fi altamhiid waalistidkaar labadaba axmed riwaayadiisa iyadana saasuu ku tegey biyuhu wax bedelo mooyaane maba nijaasoobaan ha yaraadeen ha badnaade sidaa waxaa ku tegay sidoo kale daahiriyada waxaa ku tegey oo halkaa maray rag badan oo taabiciinta ka mid a ah. sida maala saciid musayab sayidu ataabiciin alxasan albasri cikrima mawla bni cabaas saciid ibnu jubayr caطaa cabdiraxmaan bni abi leyla waxaa kaloo maray fuqahadii a'imat larbaca la noolaa wakhtigoodii sufyaan thawri oo kalaa maray yaxya bni saciidin alqaطaan muxadikii cabdiraxmaan ibnu mahdi baa maray oo isagana muxadis alimaamu alwsaaci imaamu ahli shaam baa isaguna ku tegey waxaa toortay madhabka isaga sheikhulislaam ibni teymiya caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay biyuhu maba nijaasoobaan ha yaraadeen ha badnaadeen nijaaso ku dhacday maba nijaasayso inay badashaba mooye culimada shaaficiyada rag ka mid a ah, madhabkaas iyaguna rajaxeen waxaa ka mid a ah, ibnulmundir min asxaabi lwujuuh fi madhab shaafici soo ma mundir fi lwsat sidaasu ku rajaxay hazali baa isaguna rajaxay fi lixyaa rawyaani baa isaguna rajaxay fi lbaxri waalxilya labadaba bal baxrigiisa wuxuu ku leeyahay huwa ihtiyaarii wakhtiyaaru jamaacatin ra'aytuhum bikhuraasaana walciraaq sidaasaan dooran buu ihi sidaa waxaa kaloo doortay culimada shaaficiyada rag badanoon ku soo arkay ciraaq iyo khuraasaan aan kula kulmay buu leeyahy marka madhabka shaaficiga aimadiisa rag ka midana saasay rajaxeenoo biyuhu ha badnaadeen ha yaraadeen nijaaso ku dhacday inay badashaba mooye ma nijaasoobayaan waxaa ka dhalanaya muxuu marka waxaa ka dhalanaya waxaad haysataa masalan caag baa biyo kugu jira waa litir ama mehe waa laba litir dhibic kaadi aba ku dhacday ma nijaasaa ya madhabkan hadda aan dul taagannahay nijaasa maha ma limaada lianna urna ma bedelmin midabna ma bedelmin e dhadhanna ma dalbedelmin soo ma waxay gelaysaa marka cumuumka xadiidka ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay madhabkaa culimada martayna wa kuwa madaahibta afarta culimada ka kala tirsan iyo keyrkoodba ayaa madhabkaa dooratay ayb waxaa khilaafsanna waan utegi doonaa ayaa khilaafay abcan waxaa khilaafay xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada qowlkooda oo iyagu waxay ku khilaafeen waxay leeyihiin biyaha aynu kala qaadno oo biyo yar oo markay nijaasadu taabataba nijaasoobahay iyagu ha isbedeleen isma bedelin iyo biyo badan oo iyagu inay isbedelaan oo nijaasadu bedasho mooye aan si kale ku nijaasoobayni labadaa aan u kala qaadno yaa halkaa maray xanafiyada shaaficiyada iyo xanaabilada qowl ka mid a maxay deliishadeen waa u tegi doonaan waxay ku kala tegi doonaan mar kale biyaha qiyaasta yar waa qiyaastee qiyaasta badanna goormay yar yaryihiin goormayse badan yihin shaaficiyadu xanaabiladu meel bay ku dhufan xanafiyadu meel bay ku dhufan waa u tegi doonaa insha alla xadiiska noo socda waa doonaa laakiin muhimaddu waxa weeye qowlkaa hore ee xadiidkani uu marayo aimadaa horena ay mareen waxaa khilaafay madaahibtan kala khilaafay waxay daliishadeenna taqriban waa u doonaa ayib taana waa masalada oo xadiidka fiqigiisu kaas wey ina almaa tahuurun laa yunajisuhu shay macnahaasuu faaidinaya ayb suaal baa laisweydiin karaa su-aal baa la karaa oo intaynaan kitaabka ka bixin inaan ka jawaabno laga maarmaana su-aashaasi waxay tahay ceelka magaaladu ka cabbayso maxay tahay ee wasakda lagu gurhay saxaabada iyo nebiga iyo shareecada iyo waxaa lagu ogaa nadaafad soo ma ceelkii magaaladuba ka cabaysay nebiga looga soo dhaaminahayay maxay tahay xaydkan iyo eyga macnaha wa hilibkiisa iyo xaarka lagu gurhay muxuu miyaan meesha dawlad iyo nadaafadi ka jirin soo su-aal isweydiinla ma su-aashaa jawaabteeda aynu ku khatin ayb waxaa jawaab bixiyey ninka la yidhaahdo asindi fii xaashiyatihi cala nisaai calaa sunan nasaa-i ayuu jawaab ka bixiyo wuxuu yidhi dadka caadadoodu daa'iman wuxuu yidhi islaamka iyo jaahiliyadaba waxa weeyaan tanziihu lmiyaah wa sawnuha can inijaasaat biyaha in laga ilaaliyo nijaasooyinka falaa yutawaham ana asaxaabata wahum adharu nnaasi waanzahuhum kaanuu yafcaluuna dalika camdan maa cizati ilmaai bihim markayaan la ismoodsiinin saxaabadu inay kas u samayn jireen inay ceelka noocaasa weliba biyuhu yar yihiin inay haddana wasakheeyaan oo qashinka ku guraan kasna ugu guraan taasi yaynan maskaxdaada gelinoo ha ismoodsiin wainamaa kaana dalika waxay ahayd buu yidhi min ajli ana haadihi albi'ra ceelkani kaanat fi lardi almunkhafida waxay ku taallay meel hoose dhulkan qaybihiisa hoose meel ka miday ku tahay wa kaanat isuyuulu taxmilu alaqdaara min aطuruq wa tulqiiha fiiha ah, biyuhu markay roobabku da-aan daadadku soo meel hoose ma aadaan wixii qashine magaalada yaallay saxara iyo eygii baktiyey iyo maryihii karintii layska tuuray iyo wixii bay biyihii soo qaadayaan daad xaggay soo aadinayaan marka ceelkii bay kusoo shubhayaan soma ayib waxaa kaloo suuroobi karta suuroobi kartuna waqiila waxaa la yidhi kaanat iriixu tulqi dalik qolada waxay yidhahdeen ma ahee dabaysha intay meelaha qashanqubkee lagu daadiyey kasoo soo qaado bay ceelka ku ridi jirtay wuxuu yidhi waxaa kaloo suurtagaloo la yidhi munaafiqiintu inay ku guri jireenna waa dhici kartaa taana waa dhici kartaa ila munaafiq khayr bale munaafiq weligiiba laqdaba iyo wuxuu ka shaqaynu muslimiintu inay dhibaatoodaan soo ma ayaduna waa suuroobi karaysa almuhim waxa wey ishkaalkaa jawaabtiisu waa taaso loolama qasti jirin meesha in qashinka lagu qoba ceelka biyaha laga caban waa keligiina ma ahayno de ceelal kale jir saas maan sooma ceelal kalea jir uu ka mid yahay biru ruuma soo garamaysaan biru ruuma ceelka yahuudda laga iibiyey cumaan ka iibin jire ah, ceelal kale marka magaalada ku yaallay laakin isaga laftiisa waa la isticmaali wacan abi umamata albahili radi allahu canhu qaal umamata albahili suday bn cajlaan qaala wuxu uhi qaala rasul sal ly sl rsulku wuxuu ihi ina almaaa biyaha ama biyihii laa yunajisuhu ma nijaaseeyo shay-un shayna ma nijaaseeyo ilaa maa shay mooye halaba ka tambatay calaa riixihi urkiisii ka tambatay wa طacmihi ama biyaha dhadhankoodii ka tambatay wa lownihi ama biyaha midabkoodii ka tambatay oo ka reeyey akhrajahu waxaa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey wadacafahu waxaana daciifiyey abu xaatim abu xaatim araazi ibnu idriis ayib walilbayhaqiyi bayhaqi waxaa u sugnaaday lafdi kaleo xadiiska uu ku warinayo saxaabigu waa isku mid laakiin lafdigaa kala duwan walilbayhaqiyi bayhaqi waxaa u sugnaaday lafdigan oo warinaya isagu almaau biyihii tahuurun lafahoodana waa u daahir waxna way daahiriyaan ilaa in tagayara inuu isbedelaba mooye riixuhu urkiisu aw amase acmuhu dhadhankiisu aw amase lownuhu midabkiisu binajaasati nijaase inuu isku bedelo mooye nijaasadaasoo taxdusu ku imaanaysoo dib kasoo soo darinaysa fiihi biyaha dhexdooda ah, nijaase dib kaga timidoo gashay ayb xadiidkan waxaa soo saaray buu inu ibnu maaja iyo iyo bayhaqi soo ma ayb waxaa kaloo wariyey xadiidka soo saaray addaara qutni imaam daara qطni fii sunanihi brani baa sidoo kale soo saaray fi lwsط wاlkabiir labadaba kusoo saaray fii macaajibihi mucjam alwsط iyo kabiirka labadaba kusoo saaray xadiikani waa xadii daciif ah biitifaaqi اlmuxadiثiin xadii ahaan waa daciif ma sugna muxadisiintuna waa isla ogol yahin inuu xadiikani daciif yahay bihada siyaq daciif buu ku yahay saas w man alimaam nawowi aleyh raxmat اllah bimajmuuci sharx muhadab wuxuu leeyahay watafaquu calaa dacfihi waxay isku waafaqeen oo culamadu isku raaceen inuu daciif yahay ragga daciifiye waxaa ka mid a haddaynu wax ka magacowno muxadisiintu inkasta isku raacsan yihiin waxaa ka mid a alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah sida bayhaqi uu ka soo bayhaqi laftiisaa ka mid a daara qutni baa ka mid a ragga daciifiyey alxaafid azaylaci baa ka mid a fii nasb araaya ibnu mulaqin baa ka mid a fi lbadri ibn jawzi fii taxqiiqihi ibnu xajar fi talkhiis alxabiir dhammaantood muxadisiintaasi waxay isku raacsan yihiin qeyrkoodba xadiiskani inuusan sugnayn oo uu nebigu usan ka sugnayn salawatu rabbi waslamu caleyh abuu xaatimne dawaakaa inoo sheegay dacafahu baxaatimney laakiin xadiidkani madaaru turuqihi wuxuu ku wareegeysanayaa isagoo dhan oo uusan dhinacna u dhaafaynin oo garab maraynin nin la yidhaahdo rishdiin ibnu sacad rishdiin ibnu sacd nin la yidhaahdo oo daciif ah culimada xadiiska qaarkoodna ina waaba matruuk ayuu xadiisku ku wareegayaa sanadkiisu <coughs> saas daraaddeed buu daciif ku yahay nin kalaa raacay oo thawr ibnu yaziid la yidhaahdo cinda albayhaqi laakiin aariiq ilayhi baa daciif ma sugna nin la yidhahdo caiyat bnu baqiyat bnu waliid baa ku jiro isaguna daciif marka waa mutaabaco aan lagu farxaynin taamacan lagu farxay macnaha waxba ma tarta waay laanna iyadii baaba tamar daran ayib ariiq kaluu leeyahay xadiidku oo mursal ah oo daara uu soo saaray abu xaakimna uu saxiixinayo asaxiixu irsaaluhu buu leeyahay xadiidkani sida saxiixa ah nebiga ma gaadhsiisne waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif sooma marka ariiqyadiisa midna waxay ku cilaysan tahay waa mursalo nebiga ma gaadhsiisna ee saxaabigay yani waxaa yani taabiciga unbaa yidhi qaala rasuulullah soo ma qaala rasuullah marka dhexday ka kala go-anta waa daciif mursal cinda almuxadiiin cinda jumhuur almuxadiiin ayib dariiqa kalena wuxuu ku ciladaysan yahay ninka rishdiin ibnu sacd leeda ku jira waa daciif meel la u baxsan maayo marka saas daraaddeed muxadisiintu isku waafaqeen xadiiskuna daciif ayib hadduu daciif noqday soo warkiisaba inaan iska duuduubno ma leanna xadiiska daciifkaa lama xujaysto xadii aciif haasatan axkaam iyo marka laga hadlayo tashriic iyo wax la jidaynayo xadiidka daciifka inta la duuduubaa meel iska dhiga ah, lama xujaysto lama daliishado saas man daliil ma galo lanna nebiga inuu ka sugan yahayba aman jirinba kama sugna w man ayib sida daniga haalibka ah xadiidka marka aynu kala qaadne inta hore ee ina almaaa laa yunajisuhu shayun intaasi ma daciif ba ma intaasi daciif ma limaada lanna horay baan shaahidkeeda usoo marnay sooma xadiidkeena soo marnu la macnay sanad ahaan daciifa u hada laakiin qaybtaa hore waxaa markhaati u ah xadiiskan soo marnay qaybta daciifka waa qaybtee waa qaybtan istinaha ziyaadadan dambe ziyaadadan dambe baan sugnaynoo daciifa ayb shariga hore xadiidka marka waa kaan soo marnay ama shariga dambe kaa ee daciifka istinaha kaa isaga ah lama xujaysanayo nebigana looma tiirin karo salawatu rabbi waslamu caleyh ma dhihi karaysid qaala rasuuluullah haddaad dhahdana ood u tiirisana waa inaad caddayso inuu daciif yahay xadiidkoo daciifa ma dhihi kartid nabigaa yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeele waxaad gelaysaa man xadata canii xadiidan yuraa anahu kadib fa huwa axad alkaadibeyn xadiidkii saxii muslim soomaayo marka uma tiirin karti mar hadduu xadiisku daciif noqdo nabigaa yidhi ma dhihi karno taasi waa masalo masalada labaad xugumka uu faa'iideeyey oo ah biyuhu haddii saddexdooda wasfi mid ka mida isbedelo oo dhadhanka iyo urka iyo iyo midabka midkood hadduu isbedelo inay nijaaso noqonayaan oo xugumka uu faa'iideynaya ah waa sax waa masalo daqiiqa ah. waxaynu kala qaadaynaa macnaha iyo lafdiga lafdigan meesha yaalla nebi maxamed kama sugna sal lay slam amaa macnuhu faa-iideynayo isagu waa sugan yaho waa sax maxaan u deliishanaynaa inuu sugan yahay xadiid u deliishan mayna ijmac baynu u deliishanayna sooma ijmaacuna waa daliil ka mida adilada sharciga ah adilada soo qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska ma ahayn ah, oo inda aljamaahiira marka daliilkaan u deliishanayna biyuhu hadday isbedelaan inay nijaaso noqonayaan xadiiska ma aha oo xadiis ahaan uma sugna lakin maxaan u deliishanaynaa alijmac baan deliishanayna waa laysku waafaqay oo culimadii baa isku raacay taasaan u deliishanayna mana saas wey marka macna ahaan waa saxsan ijmacana waxaa soo guuriyey alimaamu shaafici aleyh raxmat ullah alimaamu shaafici nafa alkhilaaf wuxuu leeyahay huwa qawlu lcaama laa aclamu baynahum fiihi khilaafan ah, culimadaa isku raacsan khilaafna ma ogi buu leeyay inay isku khilaafsan yihiin biyuhu hadday isbedelaan inay jaasoobaya waxaa soo guuriyey sidoo kale imaam bayhaqi ibnulmundir baa soo guuriyey ibnu hubayraa soo guuriyey sidoo kale fisax ibnu mulaqin baa soo guuriyey alimaam اnawowi fi lmajmuuc ninka la yidhahdo alxataab min almalikiya fi mawaahib اljaliil buu kusoo guuriyey ibnu muflix oo xanaabilada ka mid ah wuxuu kusoo guuriyey yani eh, mxuu ahay sahiir kusoo guuriyey mubdicu kusoo guuriyey ibnu muflix sahiir mubdica saaxibu sharxi lkabiir oo xanaabilada ka mid a ah isaguna kitaabkiisa sharxulkabiir buu kusoo guuriyey adiga waxa weeyaan ijmaca culimo fara badan baa soo guurisa marka macnaheedu waxa weeye biyuhu hadday isbedelaan waa nijaas ha yaraadeen ha badnaadeen ayib xadiidkii hore ee odhanayey ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay cumuumkiisa soo ma gelaynin biyuhu hadday isbedelaan xataa ya way gelaysa biyuhu maba nijaasoobaan buu ina yidhi kuwii isbedelay miyuu inooga soo reebay way gelayeen laakiin waxaynu kaga saaraynaa oon ku khasisaynaa xadiidka cumuumkiisa ijmaacanaan ku khasisayna oo waxaan leenahay xadiidkaa hore waa caamow biyo oo dhan way galeen ha isbedeleen yeenan isbedelin cumuumkiisu wuu keensanayaa laakiin waxaan kaga saaraynaa biyuhu hadday isbedelaan ijmaacan sugnaaday wabittaali way nijaasoobaan hadday isbedelaan ha yaraadeen ha badnaadeen saasayb marka ijmaaca mukhasis inkastoo shekh ibnu taymiya aleyh raxmatullah uu leeyahay ma jiruu leeyahay ijmaac sugan oo aan nas lahayn lama helayo le xadiikaasina marka waa sidaas oo isagu waa daciif lakin macnihiisu waa sax an cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yihi idaa goortii kaana ay ahaadaan almaau biyihii qullatayni laba qullo laba qullo markay noqdaan lam yaxmil ma xambaaraan alkhabasa nijaasada ma xambaaran wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ibn maaja keyrkii soo saareen lam yanjus ma nijaasoobaan akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka alarbacatu afartii baa soo saaray ahlu sunanka ahaa ayib wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusayma waalxaakim fi lmustadrak wabnu xibbaan ah, ibnu khusayma saxiixiisa ku saxiixiyey xaakimna mustadragiisa ibnu xibbaanna saxiixiisa kutub bay wada leeyihi waxaa kaloo xadiidka la wariyey oo ragga soo saaray ka mid ah axmed fi lmusnad bayhaqi fi sunan axaawi fii sharxi mushkil aaahaar daarimi fi sunan addaara quni fi sunanihi waeyrkood iyaguna waa wariyeen xadiika ayib waxaa kaloo saxiixiyey hadda wuxuu inoo sheegay ibnu khusayme iyo xaakim iyo ibn xibbaan soo ma waxaa kaloo xadiidka saxiixiya aimada xadiidka ka mid a ah, alimaam shaafici caleyh raxmat ullah imaam shaafici axaawi daara quni ibni manda ibnu mulaqin cabdulxaq alishbiili ibnu jawzi asiyuuطi aldahabi alimaam اnawowi ibnu xajar albayhaqi ibnu taymiya alkhaaabi iyo keyrkood mucaasiriintana waxaa saxiixiyey ashekh albani aleyh raxmat ullah wa qablahu ashekh axmed shaakir ayib qaar baa xadiidka waxay ku cileeyeen muxadisiinta ka mid ah idiraab matnigiiyo sanadkaba kaga jira idiraabka waxaa la yidhahda xadiisku inuu iskhilaafo ama sanadkiisu iskhilaafo oo ruwaaddu iskhilaafaan ama matnigiisu iskhilaafo marka haddii la kala rajixi kari waayo xadiidka waa laga tawaqufayaa inta murajix laga helayo nooc daciifka ka mida ah w mudaribku marka qolaa marka xadiiska waxay ku cileeyeen sida masalan abu cumar ibn cabdilbar iyo ibn carabi iyo ibn alcarabi abubakr ibn alcarabi maalikiga ahaa iyo ibn اlqayim iyo waxay ku cileeyeen xadiidka waa mudarib laakiin waa laga jawaab waxaa layidhi idiraabka sanadka iyo midka matniga labadaba duruqdu masine way kala xoog badan yihiin saasaana sawaab ah, ah markay duruqdu isku xoog yihiin buu idiraabku dhib keenaa laakiin duruqdu hadday kala xoog badan tahay ka xooga badan baa la qaadanaya kan tabarta daranna waa laga tegi sooma ila mid tabar daran mid xoog badan ma cileeyo sosaas ma marka waxa weyaan sababka wa xadisku waa sugay idiraabka lagu sheegay matnigiisa iyo sanadkiisana yani waxa weyaan waa laga jawaabay oo culimada ka jawaabay ayb taasi waa mid matniga xadiidka markaynu dib ugu noqono iyo alfaadiisa qullatayn qullatayni oo qaafka la godo bidami alqaaf waa taniyatu qulla taniyatu qulla qulla oo la taniyo laba laga dhigay waay ayb qulladana waxaa la yidhahdaa aljaratu alkabiira min alfakhaar waa ashuunka weyn ee laga sameeyey dhoobada la dubay dhooba dab la geliyey ashuun laga sameeyo aada u weyn baa la yidhaahdaa alqulla ayb marka la jamcinayo fara badan yihin waxa la yidhahdaa khilaal baa la yidhahdaa ayb qullataanka marka nebigu uu ku qayday wuxuu yidhi biyuhu hadday laba qullo laba ashuun oo waaweyn hadday dhan yihiin oy la eg yihiin nijaasada ma qaataan haddayna qaadanin maxay sameeyaan nijaasada way iska celiyaan hadday ku dhacdo macnaha oy nijaasadu la kulanto ma saamayso saas dartee riwaayadda muxuuna yidhi lam yanjus lam yaxmal ilkhabasa iyo lam yanjus waa isku macno ma xambaaro bimacnaa way iska gascisaa nijaasadii baa ku dhex baaba'aysa nijaasadu markay ku dhex dhacdo ayadii baa ku dhex baaba'ayso waxaan jirin noqonaysa saas maana ma saamaynay marka ayib khabaskana waxaa la yidhahdaa alkhabas waxaa laga wadaa bimacna annajis si waraaya dambe caddaynayso macnaha saas weyaan marka qullataanku waa kuwa qullataanka waxay culimmadu qolada qabta oo masalan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay leeyihiin qullataanku waa shan boqol oo rodol oo baqdaadi ah cala taqriib soo dhoweyn dabdi iyo taxdiid maaha markii la dhoweeyo ilaa shan boqoloo rodol oo baqdaadi ay noqonaysaa bal soma arkis kutubta fiqiga saasaa ku qoray ayb shan boqol oo roman oo baqdaadi ah marka hadda maqaayiista casriga loo bedelo waxa weeyaan waa laba boqol oo litir laba boqoloo litir wa ama si kale hadaad dhaha waa foosto ya hal foosta ila foostadaas waa laba boqol oo litir ma saas hal foosta wa saas man qullataanku marka waa hal foosto halkii qullana waa foosto niskeed sooma waa boqol litir wa mana saasay noqonaysa xadiiska macnihiisu marka wuxuu noqonayaa biyuhu hadday gaadhaan laba boqol oo litir hee maba nijaasoobaan laakiin xagga maxaa inoo yaalla inay isbedelaan mooye oo ijmaaci sooma taa iyada meelig waxaa laga hadlaya waxa way hadayna isbedelin xadiidka macnihiisu waa kaa ayib muxuu faaideynaya laga faideysanaya xadiidka wuxuu faa'iideynayaa waa marka koobaadee mantuuqiisa lafdigiisu siduu ku cadyahay waxa weeye biyuhu wixii intaa gaadhaayay ma nijaasoobaa nijaasadana way iska celiyaa nijaasaduna ma saamayso taas waa mantuuqa xadiidka ayib laakiin haddana waxaa laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa wixii ka yar qiyaasta laba qullo wixii ka yar hadday nijaasadu ku dhacdo ma nijaasooy mise nijaasooy maayo ya inay nijaasoobaan baa laga fahmay limaada lianna haddaan ku idhaahdo wixii toban litir wixii dhan toban litir wixii dhan ma nijaasoobaan maxaad ka fahamtay wixii ka yar waa nijaasoobayaan ayib ma mantuuq baa mise waa mafhuum waa mafhuum ah, mafhuum iyo mantuuq baa kale jira cilmiga usul weliba mafhuum lmukhaalaf la yidhahda mantuuqu waxa weeye laba qullo wixii gaadha iyo ka badan buu xadiidku mantuuq ku yahay inuusan nijaasoonayn laakiin waxaynu ka fahanay wixii intaa ka yar hadday nijaasadu ku dhacdo inay nijaasoobayaan waa fahm marka soo sooma waa mafhuum ayib mafhuumkaas ayaa marka waxaa qabsaday oo deliishanaya shaaficiyada iyo xanaabilada waa kaan soo marnay sooma iyagu biyaha kuwa badan oo nijaasoobaynin inay isbedelaan mooyee iyo kuwo yar oo haddayba nijaasadu ku dhacdaba isbedelaya waxaan ujeedaa nijaasoobaya labadaasay u kala qaadeen sooma markii la yidhi noo xadida biyaha kuwa yar ee nijaasadu markay ku dhacdaba nijaasoobaya ama ha isbedelan ama isisbedelin iyo kuwa badan ee inay isbedelaan mooye aan nijaasoobaynin noo kala xadida markii la yidhi xadiiskana xuskadeen oo waxay yidhaahdeen wixii qullatayn gaadhisiisanna waa badan yihiin wixii qullatayn ka yarna way yar yihiin xanaabilada iyo shaaficiyada halkaa maray waana masalada garanaysaanoo kutubta iiga ee iiga shaaficiga lagu qaadan jiray w ayb taasi waa qaabkay u deliishadeen yani xadiidkan waxaa deliishanaya nidhi shaaficiyada iyo iyo xanaabilada siday u deliishadeenna waa sidaa xadiidku marka hadduu kutusayo mafhuumkiisa kugu tusayo biyaha hadday yar yihiin markay nijaasadu taabataba inay nijaasoobayaan mafhuumkiisa hadduu kugu tusayo innaguna aynu soo nidhi xataa ha yaraadeene inay isbedelaan mooye ma nijaasoobayaan see baynu uga baxsanaynaa waye istidlaalkan shaaficiyada iyo xanaabilada waxaynu uga baxsanaynaayoo labada xadiis lagu jamcinaya xadiid hore somaynaan soo maray oo ahaa ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay xadiidkaasi yani waxa weeyaan bicumuumihi buu wuxuu ku qaadanayaa ama kugu tusaya kuwo yar iyo kuwo badanba inaynan nijaasoobaynin xadiidkan qulataynkuna bimafhuumihi buu kugu tusayaa biyuhu markay yar yihiin inay nijaasoobayaan iyagoon isbadelin mujarad ay nijaasadu la kulanto warka soo taxriiriya markaad soo ururiso ood soo xooriso waxay isugu imaanaysaa biyuhu markay badan yihiinoo qullatayn iyo ka badan yihiin waa laysla ogol yahayoo khilaaf kama joogo inay isbedelaan mooye ma nijaasoobaan intaa ma garata ayib waxaa laysugu imaanayaa markay yar yihiin marka laysku khilafsanya waa markee waa markay yar yihiin markay yar yihiin nijaasana ku dhacda mar kalena layskuma khilaafsano hadday nijaasadaasi badashana ayadana miyaa laisku khilafsanya maya iyadana way isla ogolya inay nijaasoobayaan hal xaalad bay marka isku khilaafsan yihiin oo ah biyo yar oo nijaaska ku dhacday oynan bedelin ma nijaasa mise nijaasa maa halkaasaa waxaa isku haysta laba xadiis xadiidka qullataynka mafhuumkiisu wuxuu leeyahay way nijaasoobeen sooma xadiidkii laa yunajisuhu shay-unna cumuumkiisu wuxuu leeyahay ma nijaasoobin keed qaadanaysaan way marka cilmiga usuulfiqiga marka dib loogu noqdo mafhuum iyo cumuum hadday iska hor yimaadaan cumuumku waa nas cumuumka afraaddiisa nas buu ku yahay mantuuq iyo mafhuum markay iska hor yimaadaan mantuuqaa la hormarinaya mantuuqaa la rajaxaya oo mafhuumka ka rajaxan xadiis mantuuqiisii iyo cumuumkiisii waxaa isku dhacay xadiid kale mafhuumkiisa isku dhacay mafhuumka waa laga xoog badan waxaa ka xoog badan mantuuqa ka xoog badan saas daraaddeed waxaa xoog badan cumuumka xadiidka ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay lianna wuxuu kugu tusayaa bimantuuqihi xadiiu lqulataynna wuxuu kugu tusayaa bimafhuumihi wlmantuuqu muqadamun cala lmafhuum cinda alusuuliya masaladu halkaasay marka mariyo saasay dhankaa ugu xoog badan tahay saa aan dhahne haddana maca dalika masaladu inay khilaafiye tahay kama baxayso odaydadii kutubta fiqiga akrinahay hadday la xoog badnaato biyahaas inay nijaas yihiin waa nijaaso agtooda dadkay culimmada u yihiinee wax ka dhegaystana warkay u sheegaan ha qaateen waa nijaasi eh. soma ciddii sidan oo kale intay wax isu gelin karto nusuusta muqaaranayn karta oo ma'had iyo meesha culimmadu wax ka qaateen fahmi karta ay usoo soo baxda inayna nijaaso ahayn oo daahir yihiinna ha qaato laakiin masaaisha khilaafiga o kale saas way si aantoodaba bir laguma gooyo masaaiha khilaafiga fuqahadu saa ugu kala tagaan sideedaba bir laguma jaro waxaa loo daayaa ijtihaadka ruuxa fiiriya aqoontiisa dadaalkiisa wixii la rajaxma baa loo daayaa laakiin lama yidhaahdo warniyaho dalaal baad ku sugan tahay iyo bidca iyo balaayo khuraafa ad gasho maxaa yeelay biyahan inay nijaaso yihin baad qabtaa alkaa lama mariyo sidaa aimaduba isugu khilaafeen oo qaarna xagga u mareen qaarna xogga u mareen sidaasay masaaishan oo kale baail ku noqdaan oo loo daynaya w manaa intaynaan ka bixin xadiidkan oo aynaan macnaha waxa weyaan aynaan eh, aynaan khatinin culimadii hore soo marnay ee rajaxday waxaa ka mida eh, eh, waxaa kaloon ku daraynaa sidoo kale ibnulqayim caleyh raxmat ullah sheekh maxamed cabdilwahaab lajna daa'ima iyo culimo badanoo mucaasiriinta iyo sidoo kaleeto majaamicda fiqiga majaamicda fiqiga majmac alfiqi alislaami oo macnaha waxa weyaan raabitatu lislami raabitatulcaalam alislami raacsan oo maka ah maqarkeeda majmac fiqhi islaami oo isagana munadamat muctamar islaami taabic ah, u ah oo jiddo maqarkiisui majaamicda fiqiga iyo fataawida jamaaciga ah ee hadda jiraay ra'yigaasay marayaan inay biyuhu inay isbedelaan mooye ay aahir yihiin inu isbedelo ha yaraadeen ha badnaadeen iyagoon halkaasay marayaan masalaha bayn damaan baraarujin doonay bal qabaano biyahan xataa musqulaha ka taga haddii inta laga shaqeeyo kiimika iyo wax la geliyo oo la nadiifiyo oy nadiif noqdaan ma lagu dhaar qaadan aynu habeen dambe ududhigana insha alla ayb intayna ka bixin xadiidkan ida kaana almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabata xadiidkaasi sabab buu ku yimi sidii axaadiistii horeo kale aan soo marnay sabab buu lahaa su-aal buu ku yimi su-aashiisuna waxay ahayd cabdulahi bni cumar oo xadiidka warinaya nabiga wuxuu weydiiyey sal ly aslam wuxuu yihi rasuulkaan maqlay wahuwa yus'alu isagoo la weydiinayo can ilmaa'i biyaha waa la weydiinaya wamaa yanuubuhu iyo biyaha waxyaalaha ku imaanaya oo min asibaaci duurjoogta ah waddawaabi iyo waxyaabaha dhulka ku dul socda biyayowga bannaanka ku jira ee ay ugaadha iyo muxuu ahaa waraabaha iyo duurjoogtu ka cabayaan bal wax kastoo dhulka korkiisa ku socdoo dhan ay ka cabayaan biyahaasaa nebiga la weydiiyey maxaan ku samaynaa biyaha balliyada iyo waraha iyo meelaha iska furasada markaasaa nebigu wuxu yh sal lay aslam ida kaana almaau qullatayni lam yaxmal ilkhabas ah, sabaab wey marka biyuhu hadday qiyaasta gaadhaan nijaasada ma qaataan ah, hadday ka yar yihiin warkaan soo marnay baan ku jira soo ma ayib jawaabtaasu marka xadiisku ah. waxaynu ka fahmaynaa su-aasha iyo jawaabta xayawaanaadka duurjoogtae duurka ku nool inay afkooda iyo muxuu ahaaye caliyadoodu inay nijaaso tahay soma maxaa yeele haddaynay nijaaso ahayn nebigu si fudud buu u dhihi lahaa war maye kuwaasi waxay galaan waa iska daahir iyaguna waa daahir soma laakiin maadaama jawaabtu sidan ku timid inay nijaaso yihin buu nabigu taqriiriyey salawatu rabbi waslamu caleyh waxay afka geliyaan soma saas daraaddeed buu nebigu sal lay waslam bisada waa u xadiiska bisada bisada markuu nebigu ka hadlay wuxuu yidhi yani waxa wey wixii ay afka geliso daahirba iyoy liannaha wuxuu ku cileeyey way idinku wareegtaayo idinkama dhexbaxsana ah, way idin dhex joogtaa oo de waa dil waa nijaaso weelkanay afka gelin cuntadii bay afka gelin wax badan bay hadlayn marka limaqaami alxaraj xarajka rafcintiisa daraaddeed baa iyada loo saamaxayo iyadu waxay afka geliso nijaaso ma laakiin xayawaanaadka banaanka jooga iyaga xadiiskan ay u deliishadaan culimada qaba inay nijaaso yihiin nijaasadana waa afkooday wixii dhaxankooda hilibkooda waa masale kaleeto oo macnaha wax weeyada kooniya weeye hada wabilahi towfiiq wsal allahu waslm calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslm